wacan wanagsan dhegeystayaal waxaad kuso dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimo isniin ataar waxaa ku asiisteen shan labaatanka bisha sebtembar sanada laba kun iyo saddex labaatan qodobada dagaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre oo duray duurka atmis ay ku leeyihiin dagaalka dalka ka soconaya xilli uu markaa warbixin ka siinayay waxyaabaha xukuumadda u qabsoon mujaahiriinta soomaaliyeed ee dalka maraykanka ku nool waad dhegeysan doontaan qaybo ka mid ah midugna weli waxaa ka socda howlgallo ka dhana al-shabaab hogaamiyihii kooxaha maafiyada talyaaniga mateo mazina ayaa lasoo warinaya inuu isna geeriyooday waxaad kaloo maqli doontaan hogaamiyaha faransiiska oo ku dhawaaqay in ciidamadiisa uu ka saari doono dalka neejar qodobadaas ku nagu soo korna ayaad maqli doontaane mar kale kusoo dhawaada ogaal aduumaw kudira lagu soo dalwinaya waa halka dadegika ku lahay dhegeystaas waxaad afur barnaamijka ogaal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiiyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabayganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayoo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoo safiidkii rabbiga galangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye gormago-anin gegan iyo allow geed qalalay kaadhig gebigaaba midkaasoo rabu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilebeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabigegida ceebtiya ku taag goobta laga leexday gisi weyraxasee dila gananta mooryaana yay goola jiiftiyo dhurwaagoroda kaafuule aar kuu gabada iyo libaax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye gudcurmaan rubaad ka duulgod iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo geli ka laalaadso aamiin barnaamijka ogalan guda galan dhegeystayaal aynu ku bilaabnay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre oo la kulmay xubnaha jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesore dalka mareykanka ayaa waxa uu markaa warbixin guud ka siiyey xaaladaha guud ee dalka sida ay markaa u socdaan ajendaha iyo shaqooyinka xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa uu sheegay in muddada sanadka iyo bilooyinka ay joogeen ay wax badan ka qabteen arrimaha amniga horumarka deencafinta iyo si guud markaa xasiloonida dalka uu tilmaamay inay markaa guulo waaweyn ka gaareen ra-iisul wasaar xamse cabdibare waxa uu tilmaamay in ciidamada midooda afrika atmis ay u muuqdaan kuwo markaa aan qaadan doorkii ay lahaayeen oo markaa gaabis badan uu ka jira dhankooda aanay qeyb ka noqon dagaalka ka dhanka al-shabaab ra-iisul wasaare xamse waxa uu tilmaamay in markii ay xafiiska yimaadeen ay adkeed markaa in lagu dhiiradaba dagaal al-shabaab lagu qaado balse markii noloshu ay ciriir noqotay dadka soomaaliyeedna ay markaa ka badatay dhibaatada ay ku hayaan al-shabaab in dadku dhiiradeen xukuumadduna ay markaa abaabushay bulshada qeybaheeda kala duwan iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda intaa kadibna sida uu tilmaamay lagu guuleystay in wax badan laga qabto dagaalka ka dhanka al-shabaab wiiqo awoodooda haatan awoodooda un ay kusoo hartay sida ra wasaaruhu sheegay in gaari qaraxa ay markaa soo diraan oy shacabka ku xasuuqaan wax kaloo awooda aanay marka fagaaraha dagaalka aysan kusoo bandhigi karin oo meel walba ay ka baxaan markay ciidamadu kusoo dhawaadaan haddaba atmis xilligan ma laga maarmi karaa gebi ahaanba in soomaaliya laga saaro sidoo kale ma dhaba ra-isul wasaaraha arrinta uu sheegayo in markaa uu gaabis ka jiro dhankoodu oo aynay dagaalka qeyb ka ahayn waxaynu wax ka weydiinay cali jawhar oo falanqeeyay arrimaha amniga marka hore waxaan hambalyaynaya macnaha waa ku mahadsan tahay saciid cabdiraxmaan iyo raadi kulmi labada waa ku mahadsantihiin marka labaad waxaan rabaa inaan dhaho ra-iisul wasaaraheyna hadalka uu sheegay waa hadal maaragtay abaaldhaannimo nagu qiraayo sababto geedkaa habsataba abaal buu kugu leeyahay amison meeshaan bicnic amaba dalxiis uma joogto sababtoo waxay ku dhumisay afar kun oo qof in ka badan dhimasho fatalitiska markii laskula daro dhaawaceedan ugu yaraan shan kun waa gaaray marka toban kun oo askari dad kuu huray awalka horena laba kun oo askari dowlad aan imaan karin muqdisho ku keenay oo fariisiiyey oo villa soomaaliya in la dhigo kursigii kugu kaalmeeyey waxay noqonaysaa maxaa la abaal abaaldhaannimo sideedana dhibka ka jira waxay tahay ideologically soomaalida waxay aaminsan tahay inayba afrikaan ahayn africa waa nahay qariiradayna waa africa midabkiina waa africa ahna dadka africa madaxweynaha maaragtay africa madaxweynaheynii hore yaa wuxuu ka ahan jiray madaxweynayaasha midooda africa waxaan jiri ciidankayna ahaa ciidanka africa ugu xoog badan annaga dhan waxaa nagu qoran marka africa africa waxaa noo gurmadan waxay africa marka afrikaanka orod adiguna ahaw barnaamija waa taas admis iyo amisonba waxay ku shaqeeyaan wax la yihahda mandate mandate-kaas haddii aada geysato mandate dibu xureyn oo ka bilaabanaya waqti hebel ilaa iyo waqti hebel waa ku qasban yihiin inay ku garab istaagaan kuna taageeraan laakiin wixii hadday adiga ool ool kaa yihiin mashruuc ka yihiinoo qandaraas madaxwarar kaa yihiin xagga xag u orad kaa yihiin ood xayraan aad tahay waxay ku qasban yihiin in xeryahoodii ay ilaashadaan janaalaa la fugsaday lagu baaba-ashay waxaa lagu waxaa la fugsaday ilaa ay soo bilaaw markii burundiga lagu baabi'inayo leego ilaa iyo hadda xerooyin ilaa iyo lix goora xero laga baabiyay amso sababta keentane dawladdu waxbay ku leedahay maxaa military intelligencekaa la raba inay inta soo diyaariyaan amni maadaama anaga aan ownerka nahnay oo wadaniga nahnay aan u digno dadkana kaalmaynayo meesha laga soo gelay hataa wada warbixinadii ay u baahnaayeen iyo amniga in laga taageero ayagaa taageero usii baxno martii ku yimi salaada kaama bixi kara qof martii markaas ra-iisul waxaan leeyahay eh, maxaa la mandate dib u xuraynahaan u geysanay kadibna way naga diideen madheh eh, ilmamanihiin waa fahmayna laakin wax ma qabtaan waa iska joogaan waa iska fadhiyaan ma ah mandate bay adduunyada ku shaqaysaa kontractaa lagu qaataa wax haddaad contract dhamaystiran oo bilaaw iyo dhammaanba aad haysiin hmm. waa waa sidii maamul loogu talagala war war xafiiseedna warqado ku yaala laakiin laakiin marka mandate-ka laga soo tago waxqabad muuqda howlgalada hadda socda kuma lahan soo lama dhihi karo <sighs> waxaa la yidhi mudulo ninka dhisaaka weyn ilmana aabahood awalka hore adigoon meesha isku hiin karin hal xero lama furin ayadoon aaminsan meesha ina tegin xero kamid ah eh, magaalo inta la tegay ee dowladda kaligeed xero ka samaysatay amison la-aanteed dowladda muqdisho ka talisaa ma jirin allahuma ahlu sunnaaba dhaantay oo kaligeed intay shabaabka weerarto kaligeed xero ka furo kartay weli abid ilaa waxaan maqlaa dowladda dowlada soomaaliya ciidankeeda oo ka heysto taageero ka heysta amison iyo admis wixii marka la sheegi jiray oo idinku ay wariyaal sheegi jirteen miyaa beena mase hadda wuxuu sheegaya wax nagu marka laga soo tago howlgaladii hore ee kooxda al-shabaab ka bixitaankeedii muqdisho iyo howlgalladii hore ee kaga qeyb qaadata amison doorka hadda ay ku leeyihiina laga hadlayaa ee sidoo kula muuqdaa adiga door noocee ah ay kuleeyihiin hadda sida kuu muuqataba su aan ka jawaabayay waa inaan isla fahamnaa raba war waxaan ku idhaahday hadda iyo hadhowga waxba ma qaban waxna door kuma laha soo maaha awalka hore way ku lahaayeen haddana hmm. waxa waaye soorsigiyay ku yihiin dhaqaaqiyay ku yihiin wixiiay ku yihiin soomaaliya waxaa saaran cunaqabateen hub mana buuxsana stataskeeda sofrageka loogu talagalay in cunaqabateynta reerka dhulka laga qaado marka hadday iida cunaqabateyn hub saaranta tahay hubka ayaa loo marsiiya amison haddaadan hub siin hub haysan maxaad ridi amis hub marka hadda iyo hadhow wax la kala baa meesha yaala shalay hadeer waxaad eeday safarkaaga ma dhamaystirnay shalay haddana weli ma dhamaystirna oo adinta imbargoga laga qaaday iyo cunaqabateynta hubka hub is adila soo degtay oo ciidanka xooga dalka ay maaragta raashiya kala yimaadeen kuma dagaaltamayso marka adigu le jawaabtaas ka jawaab ra nuqulka hadalkiisa miyaysan kuu muuqan in ciidamada xooga aysan isku filnayn sida hadalka kala jeedo dhinacaas taan rajeynaya maya ciidamada xooggu way isku filan yihiin ciidamada xooggu waa dad jiro ciidamada xooggu waa ciidan difaaca kara wadankooda waay laakiin waxay u baahan yihiin cunuqabateyn hub soomaaliya laga qaado statis la dhammaystiro ee hubkii iyo diyuuradihii ciidamada cirka iyo tawaangidi iyo loo keeno maxaa la yidhahdaa hay agabkii militariyo dhammaystiran oo badda cirka dhulka leh Mm-hmm. oo raadaro leh oo le maaratay liiska liiska diyaaradaha iyo difaaca ciriga dhul iyo bad iyo xaduud inta alle aad ku difaac karta loo keen mm-hmm. taas waxay ku xihan tahay sofrad sofrad waxay ku xihan tahay inay madax banaanidi sofrad heerka ugu dambeeyey inay ku gaarto oo laga qaado ilbeerku inta kale waxaad ku tahay international ha kuu yaraato ama ha kuu badnaato ra-isul wasaaraheena sida uu sheegay way yaraan kartaa waa la dhaliili karaa waxaa la karaa way ka gaabiyeen laakiin waxba ma qaba ma soo kordhin ma ah waayahay eh, dhanka kaleeto madaxweyne xasan sheekh waxauu jabuuti kula kulmay wasiirka difaaca maraykanka kulamadaas maxaa kasoo bixi karaa isleedahay howlgalkaas eh, door noocay ayuu ku yeelan karaa kulanka madaxweynaha iyo wasiirka difaaca maraykanka okay defense waaye annagoona dan noo yahay hadii defensigaas uu soo hagaago waxay ku wada hadleen inay ciidamada soomaaliya laqalabeey ay tahay ee aan helno defense waaye secretina noo tahay hadal aan ka sameyn karna ma jirto taas laakiin waxaan ka hadli karnaa oo keliya artemis doorkeedii horena way ka soo baxday haddana meesha koley macnodaro uma fadhiso hadday rabaan inay way out ay sameeyaann waxay ku qasban yihiin inay sovereitki iyo good governancy lagu gaaraa maamul wanaag lagu gaaraa madax banaani taame horta musuq maasuq baabiin markay wadadaas maraan oo dulxulaynta mandate u yeelaan oo mandatekooda cudsi usii yeelaan hadii aan sovereitki inta laga gaarayo hubka imbarig nagala qaadayo ama qabateynta hubka ka hor mandate cad hadii ay la imaadaan waa kasab way ku raacayaan amise meeshan sheeko uma joogto shaqa joogta waa lagu qasbi karaa in la hanta ma aha waa isorder waxaad igu timid inaad i kaalmaysa intaa igu kaalmay maalin hebeloo bilaabanaya dmandate maalin hebeloo idhamaanaya haddii macnaha tafiir aad ka qori karto non non garaad personal non garaad aad ka qori karto yaa inta xaaraan loogu tagaa la barbariyaa dulliga adaa isbiday sideedaba macnaha Hmm. waxaa leedahay shariif waxa ehoo karaamale qofkii naftiisa karaamay haddaa ah. nafsadaada karaamayso oo maamulkaada karaamayso oo masmaasku iskilaaliso oo waxaaga aad toosto oo maandig samaysato ah. oo aad waxaad samaysato tirakoob samaysato oo aad samaysato qiimayn hubka dagaalka wax kaga baxaya aad samaysato oo istiraatiijiya aad samaysato oo khidad aad dhisato intaba way kuu toosa cali jawar ayuu ahaa oo falanqeyn siyaasideeda welina barnaamij walaad degeysanaysaan codkooda adeegsanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiibayaal markan haddii aynu egna dalka talyaanigana talyaaniga warbahintooda waxay qorayaan inuu geeriyooday mid ka mid ah xubnihii hogaamiyaasha uu ahaa kooxaha maafiyada loo yaqaano ee dhibaatada ka geysan jiray dalka talyaaniga hogaamiyahooda ninka lagu magacaabo mateo mezena denaro ninkan oo dhowaan gacanta lagu dhigay kadib soddon sano oo uu dhuumaaleysi ku jiray ayaa geeriyooday sida warbaahinta talyaanigu ay qorayaan wakaaladda wararka ansa news agence ayaa qortay in masino denaro oo lixdan iyo koob sano jir ah uu markaa ku geeriyooday isbitaalka el aquila hosbitaal ku yaala bartamaha dalka talyaaniga kadib markii uu xaalad degdega galay oo kooma ah sida la wariyay ninkan isagu hogaaminayay kooxaha fallaagooyinka maafiyada ee loo yaqaano cosa nostra sicilian ayaa waxaa lagu daabiibayay isbitaal ku yaala dalka talyaaniga tan iyo markii gacanta lagu dhigay waxaana markaa la sheegay in intii uu xabsiga ku jiray uu aada u xanuunsaday in arrintan ay keentay in markaa loo soo wareejiyo goob caafimaad oo lagu magacaabo ilakuala hosbitaal oo ku taala bartamaha waddanka talyaaniga masina denardo ayaa horay u codsaday markaa in laga saaro xabsiga balse waa laga biyo diiday oo ugu dambeyn haatan waxa u geeriyooday kansar uweyn muddo la dhacay ninkan oo uu dhalay mavioso oo isaguba ahaa xubnihii ugu markaa waaweynaa kooxaha maafiyada talyaaniga ee dhibaatada badan ku ehin jiray ayaa ku dhashay koonfur galbeed halka loo yaqaano sicilian magaalada loo yaqaano oo markaa u dhow castelvetrano sanadii kii waxa uu raacay wadadii aabihii oo isaguo ahaa kooxaha fallaagada hogaamiyahooda shan iyo isagoo jira ayuuna markaa qoriga qaatay boolisku waxay sheegeen in dilkii ugu horreeyey uu geystay isaga oo jira siddeed iyo toban sano ninkan lagu magacaabo dinaro sidoo kale qabaailka loo yaqaano castelvetrano oo iyagu deegaanada inta badan dago ayaa waxa ay markaa isbahaysi lahaayeen kooxaha kale fallaagooyinka ee lagu magacaabo carolonesi oo uu hogaaminayay salvatore oo isaguna ahaa mid kamid a ah xubnihii ugu waaweynaa kooxaha falaagada maafiyada ee dalka talyaaniga dhibaatada badan ka geysan jiray ninkan waxa uu kasoo muuqday qeybo badan markaa warbaahinta iyo hay-adaha amniga oo in muddo ah baadgoobi jiray iyadoo oo lagu xukumay labaatan sano oo xabsi ah muddo badan ayuuna markaa isku dayi jiray inuu ka baxsado gacanta hay-adaha garsoorka talyaaniga waxa uu qeyb ka ahaa ninkan dilkii loo dilay sanadii kii kooxaha maafiyada nin dhibaato badan ku hen jiray isaguna oo la dagaalami jiray oona ku jiray hay-adaha dowladda gaar ahaan xeer talyaaniga gioveni valcone iyo paolo barzelleno ayaa labadaas dilkoodu waxa uu dalka talyaaniga geliyay xaalad kale waxaana laisla qiray in dhibaatada kooxaha maafiyadu ay tahay mid aada u weyn sidoo kale kooxaha waxay ku lug yeesheen qarxinta iyo weeraro ay ka geysteen magaalada roma iyo milan sanadii kun sagaal ruux ayaana lagu dilay masina dinaro ayaa sidoo kale waxa waxaa isagu mas-uulka ahaa afduubka loo geystay josebo de mateo oo isagu caan ka ahaa dalka talyaaniga sidoo kale waxa uu ninkan qeyb ka ahaa weeraro badan iyo dhibaatooyin laga geystay dalka talyaaniga oo uu ka mid ahaa xubnihii iyagu abaabulay waxaana uu taariikh badan ku leeyahay ninkan talyaaniga inkasta aanu dhanka wanaagsan taariikhda kaga jirin oo kamid ahaa xubnaha maafiyada ee dhibaatada badan ku hayay wadanka talyaaniga weli ogaalaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan halka waad adegeysanaysaan k nn waad nagala socotaan dhegeystayaal markan haddii aynu eegnana madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa shaaca ka qaaday in markaa ay la bixi doonaan ciidamada ka jooga dalka niger iyo sidoo kale danjirahoodaba kadib markii ay sii kordheen dhibaatooyinka ay markaa sameynayaan dadka reer niger ooa afgembi dalka ay ku qabsadeen xubnaha militariga xukuumaddii ayaa la afgembiyey dhammaadkii bishii julaay xukuumaddii sharciyadda haysatay ee sida dimuqraadiyadda loo doortay madaxweyne maxamed bezoum faransa waxay go-aan ku gaartay inay markaa danjiraheeda iyo ciidamadeeda kala baxdo wadanka faransiiska saacadaha soo socda waxaynu ka saari doonaa neejar danjiraheena diblomaasiyiinta la socota dib ayaynu ugu soo celin doonaa faransiiska ayuu telefishinka dowladda ka sheegay emmanuel macron madaxweynaha dalkaasi faransiiska sidoo kale waxauu hadalkiisa ku daray in gebi ahaanba ay soo gabagabeyn doonaan qorshahooda howlgalka milatari ee dalka niger ayna la bixi doonaan ciidamada gaaraya ilaa kun iyo shanta boqol askari ee faransiiska ee ku sugan waddankaasi niger waxaynu rajeyneynaa muddooyinka soo socda inaynu gebi ahaanba ka saari doono ciidamadeenna gudaha dalka niger ku sugan dhammaadka sanadkan ayaynu ka saari doonaa wadanka neger ciidamadeena ooynu soo gabagaboobay in qorshaheenii milatary ee niger ayaa sidoo kale uu u sheegay telefishinka dowladda kabixitaanka faransiiska ee niger wuxuu ku imaanayaa barashar xoog leh iyo cadaadis ay saareen xubnaha milatariga ee la wareegay talada waddanka niger ee afgambiyey xukuumaddii sidoo kale shacabka niger ayay abaabuleen oo tobanaan kun oo qof ayaa dibadbaxay ka dhigayay magaalada niyaami caasimada dalka niger toddobaadii lasoo dhaafay waxaana markaa ay dalbanayeen in ciidamada shisheeye ee faransiisku gabi ahaanba ka baxaan niger iyo sidoo kale duulaansiintooda iyo danjirahooda waxay dibadbaxyada ka dhigayeen bannaanka hore saldhigyada militari ee ciidamada faransiisku ay ku leeyihiin magaalada niyaami ee caasimadda wadanka niger sidoo kale waxay dalbanayeen in markaa danjiraha faransiisku isna sidoo kale laga saaro wadanka faransiisku waxay ku eedeeyeen inaanu wax badan ka qaban dhibaatooyinka neejar ka jira inuu markaa wax ka qaado oo markaa kheyraadka dalka ka faa-ideysta mooyaane wax badanna aanu ku kordhin haatan xubnaha militariga ee afgambiyey neejar waxa ay sheegeen in weji cusub ay geli doonto neejar sidoo kalena faransiisku aan wax badan ku kordhin intii uu markaa hayay ama ciidamadoodu ay ku sugnaayeen wadankaasi neger waxaynu doonaynaa inaynu markaa soo dhoweyno waxa ugu muhiimsan oo ah inaynu gari doono weji cusub madaxbanaanideenna iyo qorshayaasheenna waa inay gaarno ahaadaan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xubnaha militariga ee wadanka neger kadib markii madaxweynaha faransiisku uu ku dhawaaqay in gebi ahaanba ciidamadiisa iyo danjiraha faransa laga saari doono waddanka niger waa arrin taariikhi ah waxa aynu eegaynaa in rabitaanka dadka nigeria ama dadka niger uu yahay muhiim taa ayaynu aragnaa waana dhaqan galay waxa aynu doonaynay ayuu u sheegay warbaahinta sarkaal ka tirsan xubnaha milatariga niger ee markaa talada dalkaasi afgambiyey faransiisku waxa uu cadaadis kala kulmayaa dalal badan oo dhaca galbeedka qaaradda afrika kuwaasi oo u arkaa in gumaystihii faransiiska wax badan aanu ku kordhin dalalka uu horey u gumaystay afrika taana ay markaa haatan garteen in danahiisa un uu ku ilaashanayo dalalka ciidamada ka jooga wax badan aysan ku kordhin amniga iyo dhaqaalaha dalalka markaana waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii bandhigga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhagaysataan hadlayntii u dambeysay lagu hadalhayay baraha bulshada iyo sidoo kale sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada waxaana wadajir maanta idinla socodsiinaya cabdulaahi bootaani anigoo ifraa axmed ee soo dhawaada saaxiibayaal waayahay afaaxay hadalhaynta hadii aan ku bilowno baraha bulshada saacadihii lasoo dhaafay waxaa qabsaday madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor oo booqasho ugu tegay qoysaskii ay ka baxeen wiilashii dhowaan Eh, isu dhigay gaari laga soo buuxiyey walxaa qarxaha kaas oo eh, lala beegsaday deegaanka laaskacmi oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin kala duwan oo uu ka mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleed galmudug iyo mas-uuliyiin kale eh, marka qoysaska ay ka baxeen wiilashan ay madaxweynaha iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo gudoomiyihii baarlamaanka iyo mas-uuliyiin kale ayay ku booqdeen markaas guryahooda iyagoo la sheegay in ay markaasi abaalmarin iyo ballanqaad intaba ay u sameeyeen qoysaskaas aad iyo aad cabdulaahi waa sida aad sheegtee madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug qorqoor ayaana labada waali haliid ee dhalay labada wiil ee isku dhigtay qaraxii ka dhacay deegaanka laasgaxmey uga mahad celiyey kuna dhiirigeliyey sida wanaagsan ay usoo barbaariyeen ee geesinimada leh dadka baraha bulshada aad u isticmaala ayaana soo qaadanayay sawirada madaxweynaha oo la jooga qoysaskii ay ka baxeen labadii wiil ee qaraxaasi isku dhigay waxayna aad u amaaniyeen talaabada wanaagsan ee uu qaaday madaxweyne qorqor saacadihii lasoo dhaafay hadalheyntaas ayaana baraha bulshada aad u haysatay waa tahay farxaya hadalheynta halkaas haddii aan oga nimaanana markana dhanka qormooyinka nin indhoole ah ayaa wadada dhinaceeda fariistay waxa uuna la soo baxay boor yar oo ay ku qoran tahay waxaan ahay indhoole ee fadlan iyo caawiya ninkii miskiinka ahaa iska dhaaf in wax la siiye cid kusoo leexata ayuu waayay markii dambe waxaa yimid nin kaas oo soo qabtay boorkii ninka meesha u yeelay kadibna waxa uu isaga oo waxba idan ah weydiisan uu isbeddel ku sameeyey qoraalkii boorka ugu qornaa kadibna meeshii ayuu ugu celiyey wax yar kadib ninkii miskiinka ahaa koombadii meesha u taallay lacag ayaa ka buuxsantay ninkii indhoolaha ahaa wuxuu dareemay in isbeddel uu jiro kadibna mid ka mid mida ah dadkii agtiisa maraayay ayuu weydiiyey inuu u akhriyo waxa ku qoran waraaqda kadib ninkii ayaa u akhriyey waxaana ku qornaa sidan hadda waxaynu joognaa xilligii guga balse nasiib xumo ma awoodo inaan arko quruxdiisa qoraalkaas ayaa sabab u noqday in ninkii miskiinka ahaa uu caawinaad badan ku helo xigmadda ugu weyn ee aan ka faa'iideyna sheekadan waa in haddii ay wax kuugu hagaagi waayaan sidaad rabto aad keliya isbeddel ku samayso wadiiqada ama habkii aad u martay waxaas qormadan waxaan ka soo xigaynay qof baraha bulshada kusoo gala cabdulaahi maxamed faradar waa tahay qormada dhankayga ugu dambaysana salaadu waxa ay sabab u noqotaa inuu qofku ka haro dembiyada maxaa yeelay alla ayay xusuusinaysaa qalbigiisana cabsi ayay ku beeraysaa waxaa la wariyey in wiil reer ansaara uu nebiga la dukan jiray salaadaha haddana xumaan uusan samayn jirin aysan jirin ilaa nebiga loo sheegay oo lagu yidhi maalin kasta salaadaha ayuu kula dukadaa habeenkiina dadka ayuu xadaa waxa uu dhahay nebiga naxariis nibadgelyo korkiisa ahaatee salaadiisa ayaa ka reebi doontaa wax badan kama soo wareegin ilaahay mahaddii waa uuba toobad keenay wiilkii dulucda qormadan ayaa waxa ay tahay sidaa doontid ahaw laakiin salaada ilaali oo ha iskala weynaanin inaad allah subxaana wa tacaala u sujuuddo qormadan ayaa waxaan ka soo xignay qof baraha bulshada kusoo gala maymuuna sheekh odawa guud ahaan xubintii waa naga intaa waa ifraaxi bootaano idin leh nabadgelyo iyo bandhiga warbaahinta bulshada maqleysan qayb ka ahayd waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa lay leedahay war maanay mujaahid macawisley gabay iisoo diraan idiin ahrinaya haye axmedow fogaan arag miyaa ku biiri war fogaan arag saadaalow bixi jiraya ma gabayow keenay war lankii meelleel warka aragaw ma awisley inoo waa beeta oo isbitaalka waaba laga soo saara miya waba waa sugutuma isma ogeyn miya war gabay mujaahid macawisleyay tiriyey dood lagama soo celiye warkaha ku degdeginiyana maqla axmedow gabdho guriceel iyo cadaada joogana say u gabyaan anaaba yaaba waarde kuwaas waa diricley war gabaygu waa lab war kalamaanay warka waa ku orodiino mujaahidku wuxuu yidhi ninuu xiyul wadnaha gooyayoo goohayaan ahaye gashi weyn ninkaa laga sidoo geyr qabaan ahaye ninka garabka loo sheegtay oo guudka laga xiidhay geesigaa tol waayee xanuun gorodda laalaadshay oo geeli dhaqan waayey oo loo gafaan ahaye gayaankii nin loo diidayoon guursan baan ahaye gabadano nin jiifaan ahaa dhowrgu oo tegaye garab baanan helin waayadana gibir ma dhiibeene gadaafada khawaariijta iyo gacanla'aantooda iyo siday shabaab noo galeen gaalku ka ajooye gaajada iyada waxaa noogu wacan iyo gargaar gargaardoonka waynaan garana xaajadu ma aha guula toondi'ine kolkay dalagii noo ay rarteen gunud yar mooyaane geedqaad ma falan waayo oo tuurnay godintiiye nimankani waxay guursadaan gugiba dhowr jeere gashaantidaa ha joogtiyo xilqaad ama garoobaha eh foodleydayay gaadayaan guudka loo firo eh waa godadlayaal gees ka maray idil gambooleyay gufya yarad ma bixiyaan xataa gogolkulaabkiiye gabdho aabbahood laga dhacay guri ku haystaane maane anna inaan u gudo waa manceen inangayaankeeye mudlay giirka aan dhaqanno iyo gaabanow ariga iyo guunyadan haysaniyo naga dhaceen geele mudday wiil qurgooyeen misena nolol galaafteene mudday gacaldhan laayeen sidii gaal shisheeye ahe kumanaan ayay gowraceen birimugeydaah gaasir baa ku dhacay waayadan ganacsigeenniiye waxay eed galeen baan intaa soo gocanayaae gu'yaal iyo gu'yaal bay dulmiga nagu galaaleene macawisley ka tirsanoo geesiyaa yidhi cod macawisleyna waxaa kaloo dhaheen haddii aanan dhulkaygow dhiig kuugu fooldhaqin haddii aanan dhulkaygow dhuux cadaawe ku karin soomaali kama dhalan war waxaad ka tagtay malkaaga maandhaqan canihiisa maandhamin ciidana dhabumaalihii war kalemaanay war ma shacabkii lagu xasuuqay magaalada beledweyne allah u naxariisto haysto dhaawacana allaha bogsiiyo laakiin baabuurkii qarxay mid ka sii weyn iyo raggii waday baa la qabtay wararkuna waxay sheegayaan baabuurka beledweyne ku qarxay iyo kan la qabtayba inay dhuusamareeb u socdeen hase yeeshee kan qarxay markii ciidanku ka shakiyeen oo la hor istaagay ayuu qarxayaa la yidhi sababtoo ah iyaga muhiimadoodu waa inay dadka xasuuqaan bartilmaameedku uu rabay haddii uu gaari waayo iyaga waxaa dan u ah meeluu dad joogo laakiinse waxaa yaab leh warar sirdoonoo la helay inay sheegayaan baabuurtaani inay ka yimideen yihiin galbeedka beledweyne laakiinse cadowgaan ku dhaafeen inaad caawiso ceeb iyo caqli darro waaye aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi shabaab how baabuur lagu raarabiro wax lagu baabaashay baarteen baabuur lagu raarabiro wax lagu baabaashay baarteen warana warkii horaa warga raacaye dhuusnamareeb madaxweynihii soomaaliya waa ka maqan yahay madaxweynihii galmudugna waa ka maqan yahay marka haddii labadii madaxweynoo kala yaraa ka maqan yihiin labada baabuur baabuuroo qaraxa ah kala yar eh. yay u wadeen dhuusamareeb miyaanta joogin iyaga laynahayaan lawa cadowgii dadka war nimankuma falan yihiin reer dhuusamareebaad inay baabuurta isku dhigaan miyay moog yihiin war intaanba dhuusamareeb la gaarin eh. reer beled weynaaba isu dhigay marka mujaahidiin run ah ayaa ku soo baxay khawaariijtiina koodii waa beenoobey war ma waraabow taag bay ahayn warwar ma haysiina khawaarijtu ninkii balweyne isku qarxiyey eh. qabiilkiisa iyo jufadiisa iyo magaciisay soo bandhigeen waxaana iiga soo baxda sida ay warka u dhigeen qabaa'ilada soomaaliyeed inay rabaan inay isku dilaan oo isku diraan sababtoo ah nin maskaxdiisa laga dhaadhiciyo inuu qarxo qabiilna ma matalo naftiisana ma matalo cidou og yahana ma jirto sababtoo ah qof naftiisa dila hooyadiisna xitaa dhaafi maayo oo ma waxaadna leedaha nimankii qofkaas dooriye macnola'aanay u doorsheen wna bamba ka dhigtaan ay u doorsheen waar wallaweyne waxaanii weyddiiyey ilmahan qarxaya maana nimankaasi ka dhammaan mise suuq carruurta lagu iibiyaa jira war anugu abwaanguura waxaan hore uga maqli jiray waa duul habaarane dabka kuwa ku soo xira ma duurkay ka heleen ma dayn baa lagu siiyey ma diyaa laga qaatay ma dukaamo iyo suuq dadka lagu gadaa jira waa dagaag raqiis hee ah dalaalkaa ka iibiyey ummadaan dembi lahayn shacab aan dareen qabin muslimiinta dilkooda haddii darajo aakhiro duulkani ku helayaan amiirradu ma isdilaan ilmaha xay u dagayaan ajir miyaanay doonayn arya waxaad ka tag markii uu xanaaqow ku daray duumu haydan layse waar anugu shabaab waxaan oran lahaa al-shabaabka wada naaxay oo gees iskugu baydha layni dayn maayo wakhtigana gees iskugu baydha wallaan laysku daynayna gees iskugu baydha weelkiinna waa buuxsameeye gees kugu baydha gurigiina alla biyiya gees kugu baydha iska soo taagtaagnina gees kugu baydha intaasaan ku soo goobaya gabayadaydiiye aryaadaha kale maanay war heema haysiin madaxweyne xasan shiikhiyo wasiirka gaashaandhigga maraykanka jabuuti ay ku kulmeenaa la yidhi c b b na waa tii kow idiin sheegta madaxweynuhu inuu ismaaciil cumar geelle ciidan ka tuugi doono laakiin warkaasu waa beenoobo maha inay maraykan ku ballansanaayeenaa tahay ra-iisul wasaarihiina af carabiyow qaramada madoobay ugu qudbeeyey wuxuuna yidhi dagaalka khawaariijta beriga la ka taageerin birriciddow qabsado uun ka taageeri mayno sababtoo ah balaayada waa iska didihaynaa meelna fadhi maayaan mugga cidday muggay ku dudaan cabaadi doonta haddaan taanba garab hana siiso hadda leesu fadhi maaya maha xaa idindhiga idinka warbow dagaalku waa socdaa waxaan odhan lahaa lugooyada shabaabkaiyo in badan leebka nagu taagan luba waa in raggu laylsanoo jalo laxaadkoode kuwa laba aflaynaya laaluusho liidnimo riqiis iyo xim libin ku dooneene laqangeysii waa ninkii laaya cadowga warkalamaana war ma haysaane xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo dhuusamareeb dadweyne kula hadlayay wuxuu yidhi khawaariijtu waxay doonayaan iyo meelay u socdaan midna ma yaqaaniin maxaad rabtiin haddaad tidhaana maraykanaan la dagaalamaynaa ay ku leeyihiin qof maraykana isma haysan araga waxay xasuuqayaan waa dad muslimiin oo soomaaliya qunfulkaasna waxaa ku jabiyo furihii la dhintay osama bin laadin waayo isagaa u sheegay dhihiina iyo maraykana la diriraynaa been badana warba wasokiisku kaa qarxiya mid khawaarija maraykanka yimi waar muftaxi akhiruu jiraa baa lagu yidhi war naga jooga degdegi waa camal shaydaan rag baana hayee cabdiraxmaan wuxuu kaloo yidhi waa in loo gartaa nimankan cadow soomaaliyeed oo ciday nabadgelinayaan oo ay dhaafayaan aysan jirin soomaalidana waa kala hormarsanayaanoo hadba ciddii dagaal kula jirta maahana inta kale dabamarsanayaana ciday nabadgelinayaan ma jirto ubo marka xaaladdu soomaha ninkii qayrkii loo xiray adna soo qoyso war waa saddexdii dibiyo libaaxu kala sirtay maanigaa midiya lai qarshaa laygu qari doono ma sheegi karaan iska soo gabagabeeyo cabdiraxmaan waxaa kaluu yidhi shabaab dilka iyo qaraxa ayagaa dadka la soo aadi jiray waana ogtiin huteelada muqdisho midaysan wadar jeer weerarin ma jirin maalin kastana dadku waxay sugayeen meeshay qarxi doonaan oo boorka ka shidi doonaan laakiin cid ku maqan oo difaacooda u taagneed ma jirin haddase dowladdu dagaalka inta soo rartay ayaga u keento godadkoodii ugu gashay qaraxyada ay hadda furmaha ka geystaanna waa kuway magaalooyinka gey jireen ayagoo wada marka fursadda maanta taagan laga faa'iidaysto ummaddu nimankan ha u midow midkooduu yidhi war kalemaanay waxaa la yidhi urashada kacdoonkii dhowaawowna kaafiyey soo celi kalsoonidii bulshada kooxdu damiyeene sharaftiiya karaamadii dalkana kaalin sarageeye shabaabkana kadeed iyo ku noqoy kaar xanuun badan karaamadiiyo sharaftiyo kalsoonida allahayow soomaalida ku soo eli adakariine allahayow allahayow ku soo eli war kalemaanay dagaalka ugu culus ilaa hadda mudugow ka socda mana aqaan aagaga kale ilaa hadda waxa looga fadhiyo laakiin mudug waxaa layidhi si fiicanaa boorka laysaga kariye qaaraana godadka ay geli jireen madaxa loo geliya iska dhaaf wax kale hadda nimanka sida raggaasu yeelo maa la wadayeela ama la iska dhaafo warreer mudug kabtoodu nooma gasho tuuladii la qabsado waxaa la yidhi dadaa ka soo baxaya calamo wato ciidanka soo dhoweynaya gabdhuhuna baraambur iyo caana baraxay ku soo dhoweeyaan hadda ragguna waa u hilbaqalaa laakiin gobolada kale degmadii la qabto ciidanku waxay soo galeen magaalo laga kala tegayoon hal qofu uu joogin oo laleeyahay dadka khawaarijtay ku hor ordeen markaasaa dadka iyo khawaarijta la kala garan waayaa war soo hore laama dhihin khawaariijta dila ciddii ku fikara dila ciddii la macaamisha dila ciddii raacda dila ciddaan ka dila si khawaarijta loo laayo dhammaan wada dila si khawaarijta loo waayo meenka dara waayti war khawaariijtu dadka waa afduubaanoo waa qasbaane raalli kama ahan dadku aryaa reer mudugaba maxay u qasbi waayeen waar timir ku jirtadii aryadhaab waanguurana wuxuu yidhi duluunku waa naadaa daashaade kaduruukiidaan moodayow dulunku waana daashaade kaduruukiidaan moodayow war anna khawaarijta waxaan dhihi lahaa godad qodatayaa sidii bahal gashaa ku gurgurataa waa yeelkadiine war waxaan dhihi lahaa khawaarijta gacma taagtaya geeda fuushaya dhagax gurataya waa yeelkadaay war waxaan odhan lahaa duubata gamba xidhatayah iskalaashayah waa yeelkadiinne waranna waxaan dhihi qarax rarataya qiiq shidataya isqisaastaya waa yeelkadiine waranna waxaan dhihi lahay ciidciid gasha kacabaadaya baal kugu cunyaa waa yeelkadiine annaysan waliba siinarifaday ama boorteenna dagaalagalena isku fiiridaanaba waa yeelkadiine warkalamaanay war mahaysiine maxkamadda ciidamada qalabka sidaa waxay xukuntay shabakadii shabaabka lagu eedeeyee gobadhu ka mid ahayd ganacsadihii jaajuuska u ahaayoo buuraa toban sano xabsi ciidan ahaa layidhi gabadhii yareedoo la sheegay inay qoryaha u qarin jirtay niman aan dhalin aan qabin lana dhalanna guryeela deganayd siddeed sanaa lagu xukumay odaygii gaariga noohadaa watay oo shabaabka maxkamadahooda dadka u qaadi jirayna hal sano oo xabsi magaalaha lagu xukumo booliisku la soconayaan maadaama lagu caddayn waayo inuu hadda hawshaas hayo nin kalena wax dembiya waa lagu waayo gurigaaga aad baa layidhi waaran ugu buuqina reerihiinni qabo mayaa la yidhi war odaga lagu xukumay hal sanoo boolisku la soconayo wuxuu yidhi waxaan joojiyey maxkamada habaab inaan dadka u qaada markii madaxweynaha abar ka soo baxay oo uu shabaab ciddii la macaamisho waa dembiile oo ka hor ma ogeyn miasagubuuqkuwa daba socdasay intaasi u dhaaftay war kalamaana war ma haysaane xarunta abwaan faarax shuuriya ee ku taalla talyaaniga waxay qabatay barnaamijka la yidhaahdo ayaanka abwaanka waxaana looga hadlay taariikhdii abwaan jimcaale casar caynte oo loo yaqaana jimcaale dhagataag hadda allaha u naxariistee dadkii taariikhdiisa aqoonta u lahaayoo barnaamijka ka qayb galay waxaa ka aha ahaa doctor aadan cali casayr laashan xasan shirib maal brofesor maxamed cilmi tooxow iyo abwaan cabdikariin xaaji gallayr war allaha u abwaan cabdulla raaga taraawiil wuxuu yidhi waxaa alafka iidhiga ou jimcaale dhagataag asigoo ka idan qabo abwaan faarax shuuriy war bashiir maxamed hirsi buugus hagoreha bandhigi maylaaray dhimaal dhaqan barnaamijkuun huska abwaanada lileen taariikhdu waa buug biyo ma idhi karinu beryala ma ilaawi war kalemaanay war mahaysaaniine allah u naxariistay wiilkii loodhan jiray cabdiwahaab cawaale xanuunka kasarku intuu hayuu waraysi bixiyey wuxuu yidhaha jasheeda ilaah baa haya wixii rabbi ii qadarayna waa ku qanacsanahay dhakhaatiirtuna waxay igu wargeliyeen inaysan wax daawo a haynin marka hadday taydu dhammaato waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed sawirradeeda inaysan isticmaalin marka waxaan la yaabanahay waddan qof walaalkooda intuu noolaa la hadlay eh. markuu dhintay dardaarankiisii xushmayn waaye ma damiirkii baa ka dhintay dadkaan say wax ka yihiin war kuwaas maya qof nool dhaafaya war soomaalidu dadka dhintay weligood ixtiraami jireene eh. hadda maxabaashii uga hari waayeen war calaa kulli xaal eh. cabdiwahaab cawaale nin dhallinyarada firfircoon buu ahaan jiray wuxuuna ka mid ahaa shakhsiyaadka ummadda wacyigeliya cadiciddii xakagataagyadaa ka gardarana ilaahay ha u naxariisto warejashii dhammaataa'ifka joogi maysa allah u naxariista wiilkaas kuwa facebookka wareejinayaana ilaahay ha ka baqeen war dhimatay musluga ilaaheeg naariisa dalka iyo dadkaba samir allahayow ka deegsi allahayow ka deegsi xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabo ahayd barnaamijkii ogaal oad kala socoteen keenan guud ahaanna waa inaga intaa saaxiibayaal barnaamijkii ogaal anigoo cabdiciis beerad adeela socodsiinaya cabdiraxmaan keysaafir sameynaya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo